بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله باب لا اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار fain lam tubaashirhaa wajaba arafcu wawajaba takraaru laa naxwu laa fi daari rajulu wala mra'atu fain takararat jaaza icmaaluha wailgaa'uha fain shita qulta laa rajula fi daari wala mra'ata wain shita qulta laa rajulu fi daari wala mraatun wala mraatun waxaynu kusoo guda jirnay oo sheekhu uu ka soo waramayey oo uu ku guda jiray ahaa baabu mansuubaati اlasmaa baabkaasi waxaynu soo qaadanay toddoba ka mid a soo qaadanay mafcuul bihi waxaynu soo qaadanay masterkii oo loo yaqaano mafcuululmutlaq waxaynu soo qaadanay darfu makaan iyo darfu zamaan oo mafcuul loo yaqaano fiihi waxaynu soo qaadanay xaalkii waxaynu soo qaadanay tamyiiskii waxaa u dambeeyey almustathnaa calaa bacdi axwaalihi de mustathnau ma wada ahayn mansuub lakin waa calaa bacdi axwaalihi soo ma kolkaa baab baynu soo qaadanay oo kamida mansuubaat alasmaa baabkani waa baabkii sideedaad baabkani waa baabkii sideedaad ee min mansuubaati asma ka mid ahaa baabkan baabullah baa la dhahdaa aad bu iskaga fududaya insha allah kutubta damaan ku gaari doona axkaam fara badan buu leeyahay inta halkan ku qoran insha alla dhaafi mayno halkiisaan ugu tegi doonaa insha allah axkaam fara badan ba baabkani uu leeyahay sadr mualifu raximah llah hada lbaaba bikalimati iclam min ajli an tantabiha qaalahu ibnu cuthaymiin sheekhu raximah llahu tacaala baabkan waxa uu ku bilaabay kelmadda ah iclam iclam ayuu ku bilaabay wuxuu ugu bilaabay inaad baraarugtid aawadeed inaad soo jeedsatid oo waxa weeye niyadaada aada soo jeedisid aawadeed ayaa sheekhu ugu bilaabay kelmadda tan ah maxamed amiin alherari wuxuu odhanayaa iclam kalimatu yu'taa biha idaa ma kana idaa kaana maa bacdaha amra muhima wa yukhaatabu biha kulu man taattaa kulu man yata'attaa minhu alcilmu kelmadan iclam ah waxaa lala yimaadaa waxa iyada ka dambeeya arin muhiim ah marka uu yahay oo tawxiidka markii laga warramayo waxaa la yidhi faclam annahu laa ilaaha ila allahu waxaa kale oo lagula hadlaa buu yidhi kelmadda tan ah qof kasta oo suuragal u ka yahay cilmi iyo garasho inuu wax garan karo oo wax ogaan karo ayaa lagula khitaabaa oo lagula hadlaa marka baabkan wuxuu kuleeyahay sheekhu usoo yari jeed suu kuleeyahay kuwii hore uu ka yar duwan yah waxoogaa ku yar jire niyada soo jeedi buu kuleeyahay oo baraarugsano insha alla ma aad buu ufudud yahay lakiin axkaamtiisao dhan insha alla kutubta dambaynu dib ugu dhigan doonaa wax yar baan ka taaban doonaa insha alla wuxuu kaga warami doona laba masalo labada masalo waa laga fahmayaa masalada koobaad waa icmaalu la ama camalu la la camalka ay qabanayso laadani camalka ay qabanaysaa muxuu yahay waa masalada koobaad u ka warramayo masalada labaad dikru shuruudi icmaali la la marka la camal siiyo shuruudda lagu camal siinaayo dikru shuruudi icmaali la la camal siinteeda shuruudda loo dhigo ee loo shardiyana wuu ku sheegaya walow yuuna si cadba u sheegna laakiin laba shardina wuu taabanaya midna waa laga fahmaya marka labada masale uu ka warramaya waa labada waa labada masale waa maxay dikru camal la laa camalka ay qabanayso ayuu sheegaya masalada labaad dikru shuruudi icmaali la la camal siinteeda shuruuda loo dhiga ee loo xidhana wuu ka waramaya sheekhu labada masale ayuu ku tilmaami doonaa baabkan baablah fahan macnaheega haadaakani baablah la baabkeedii weeyi markaa haadaa mubtadayn usoo qadarnay oo waa mubtada haadaadu baabuna waa khabar laana waa mudaaf ilayhi ha odhanino yay kaa noqon haadaakani baabun baab weeyi laa baab maaha ah, waa khatare moogta haddee saa tiraad ka hor haadaakani baabun baab weeyi laa baab maaha ya <laughs> wixiiba daaqadaad ka saartay soo ma markaa laad waa mudaaf ilayhi haadaakani baabu laa laa baabkeedii weeyi buu macnuu noqonaya hadaba shuruud bay leedaho culimadu shuruuddaasi adu saddex bay kusoo ururiyaan culimada qaarkood lix bay gaadhsiiyaan culimada qaarkoodna saddex bay kusoo ururiyaan kow an yakuuna ismuhaa wa khabaruhaa nakiratayni ismigeeda iyo khabarkeedu waa in ay nakira yihiin weliba sida muctamadka ah waxaanu u soconnaa ismigaynu u soconaa ismiga ayaynu hadda u soconaa waa inay yihiin nakiro waa inay yihiin haday macrifo noqdaan nasbin mayso fain kaana macrifatayni lam tansibhu haddii ay macrifatayn noqdaan labadii ismigii iyo khabarkeegii nasbin mayso laadi waa hal shardi kaas shardiga labaad an yakuna ismuhaa mutasila bila aw biha ismigeedu waa inuu iyada la baashiro waa inuu la xidhiidho oo aan loo dhaxaynin de ismigeeda iyo iyadu waa in ay isku xigaan haddii la kala fasliyana oo la kala saaro walow khabarkaba ha lagu kala saaree oo fasli meeshii uu dhaco la iyo ismigeedii nasbin mayso fa infasala baynahu wa baynaha faasilu lam tansibu markaana nasbin mayso shardiga saddexaad allaa tatakarara waa inayna soo noqnoqon allaa tatakarara waa inayna laadii soo noqnoqon saddexdaa shardi ayay ku soo ururiyaan culimada qaarkood oo ilaa lix gaadhsiiyaano way jiraan oo waxay dhahdaan an takuna naafiya waa inay naafiye tahay oo mararka qaarkood naahiyay noqotaa tiro fara badan bay insha alla kutubtada baynu ku gaari doonaa mararka qaarkood zaa'iday noqotaa haddii ayna naafiye ahayn oo kuwa ay noqoto dee camalka kan aqaban mayso saxiix wala la shardiga labaad waxay ka dhigaan nafyigeegaasi waa inuu yahay an takuna naafiyata liljinsi waa inay jinsi anfiyeyso waliba nafyigaasi calaa jihati tansi waa inuu ku cad yahay kolkaa wuxdadii iyo kuwaasay saartaa insha allah waynu gaari doonaaye ka saddexaadna waxay ka dhigaan shardigan hadda aynu ka warramayna an yakuna ismuhaa wa khabaruhaa nakiratayn ka waxay ka dhigaan an yakuna ismuhaa mutasila biha so waa imse afar ba ka shanaadna waxay ka dhigaan an yakuna ismuhaa muqadaman calaa khabariha de ismigeedu waa inuu khabarka ka soo horeeyo khabarki waa inaan usoo horeyn laa fiiha qawlu walaa hum canha yunsafuun bay culimadu ku tusaalayn jireen waa yahay ka lixaad waxay ka dhigaan waa inaan la gelin ba waa inaan lagu jerin ji'tu bilaa zaadin oo kale aduu lixdaa shardi bay sheegeen laakin khulaasadu saddexdaas ka soo qaado ah an yakuna ismuhaa wa khabaruhaa nakiratayn aynuu socono ismiga hadii ay macrifo noqdaan nasbin mayso shardiga labaad an yakuna ismuha muttasilan biha waa inuu ismigeedu laada la xidhiidho hadii la kala fasliyo walow khabarkiiba lagu kala fasliye markaana nasbin mayso shardiga saddexaad anlaa tatakarara waa inayna soo noqnoqon saddexdaa shardi markaynu helno amal bay shaqaynaysaa camalkan ay shaqaynaysaa adaba muxuu yahay oynu fahna hadda sooma camalkan ay qabanaysaa muxuu yahay camalkan ay qabanayso waa maxay laa annaafiyatu liljinsi aye tacmau camala ina tansibu lisma wa tarfacu lkhabara waka laadani jinsi bay anfidaa waxay shaqaysaa ini camalkay qaban jirto oo kale qabataa oo ini maxay shaqayn jirtay tansibu lisma wa tarfacu lkhabara oo waayahe baabkaa muxuu ugu dari waayey laba xuruuf iyo xuruufe iniba xarafeed iyo adna waa xarafe maadaama isku camal yihiin m halkaaba kaga sheekeeyo wuxuu kaga sheekeyn waayo halkaa uu ugu dari waayo baab gaaro uu ugu guntay iyadu shuruud bay ku camal fashaa camalkan kolka ay keenayso ee ay qabanayso laabudda min shuruuin waa inaga tilmaanay shuruuda laakin ini markay camalkaa qabanayso biayri shuruuin bay iyad ku qabataa mashurud baynu soo dhignay biayri shuruuin bay iyadu ku qabataa laakin tan shuruud baa lagama maarmaana maadaama oo shuruud la-aan camalkan ayna ku qabanayn baab gaaru uguntay baab gaara ayuu uguntay sheekhu markaa camalkay qabanayso fahma ini maxay samayn jirtay labay qaban jirtay takyiiru ismi mubtadai wlkhabari iyo takyiiru xukmi mubtadai wlkhabari iyadna waa sidii oo takyiiru ismi mubtadai wlkhabari oo mubtadiye khabarkii da magacii way ka bedeleysaa midna waxaa la odhanaya ismullah midna waxaa la odhanaya khabarullah muna isbedelin xukunkiina wuu isbedelayaayo muxuu ahaa markii hore dee mubtada marfuuc u ah soo ma imikana waa ismullahi oo axwaal buu yeelan doonaa insha allah khabarkiina dee khabarullah baa la ohanaya marka horena mubtada lagu rafcin jiray labadii arrimoodba way martay takyiru ismi mubtadai wlkhabari takyiru xukmi mubtadai wlkhabari waa basiid bay la tahay amalkay qabataa waa ka camalkayga fahma amalkay qabataa waa ina camalkay qabato labadii arimood bay samaynaysaa takyiru ismi mubtadai wlkhabari takyiru xukmi mubtadai wlkhabari shuruudda loo shardiyo saddex baynu kusoo ururinay saddexdu waa maxay an yakuna ismuha wa khabaruhaa nakiratayn waa inay nakiratayn noqdaan maxaa kaaga baxaya haddii ay nakir haddii ay macrifatayn noqdaan nasbin mayso nasbin mayso shardiga labaad waxaynu nidhi an yakuna ismuhaa mutasila billah mutasila biha ismigeedu waa in laa la xidhiidho oo waa inaan la kala dhex gelin haddii la kala fasliyo la kala dhex galana samayn mayso xukunka kan aynu tilmaanay camalka kaas aynu tilmaanay qaban mayso shardiga saddexaad ee u dambeeya allaa tatakarara waa inaana takraar samayno laadi wa inaan la soo celcelin basiid ma camalkaana way qabanaysaa saddexdaa shardi marka la helayna camalkaasi qabanaysaa war laadi mayna fududaan waa basiid waa yahay bal u fiirsa haddaba sheekhu wuxuu yidhi iclam waxaad ogaataa anna la la tansibu inay nasbiso hiya laadu annakiraati nakiraadka inay nasbiso ogow bigayri tanwiinin tanwiin la ay ku nasbiso idaa baasharat marka ay la xidhiidhana ay nasbiso hiya laadii annakirata nakirada ay la xidhiidho wal xaal bay nakiro la xidhiidhay lam tatakarar ayna soo noqnoqon laa laa ayna soo noqnoqon wadalika tusaale naxwu laa rajula fi daari iyo wixii lamid a weeyaane basidayn saddexdii shardi laba kamida ah inuu yar caddeynyaad arkaysaayo idaa baasharati nakirata buyidhi iyo walam tatakarar buyidhi laba shardi maanadaysan ka horena wuuna ku cadaynuna waad ka fahmaysaayo anna laa tansibu nakiraati bu buyd maynaba sidaan culim saddexdii shardiba halkaasi ayaa waxa weya aynu ka fahmayna hadaba u fiirso laad waxay nasbinaysaa buu ku yidhi nakiro nakiro ayay nasbinaysaa haddii ay macrifo noqdaan ka waran horta tusaalahan hore ee uu ku yidhi laa rajula fi daari aynu ka soo saarno ismigii waana kiro oo waa rajula waynu arkayna wayna la baashartay oo ismigii iyo la waxba uma dhexeeyaan ma waxba u udhexeeya manayna soo noqnoqon oo la kale lagama daba keeni waa inaad nasbisid marka maxaad odhanaysaa laa rajula fi daari waa inaad caad u tirahdo laa rajula hadday tirahdo ka hor qaacidadu waa jebisay sheekh laa rajula fi daari baad odhanaysaa marka maxaynu odhanaynaa laa naafiyatun liljinsi tacmalu camala ina mabniyun cala alfatxi fi laabaan socda miya laa naafiyatun liljinsi tacmalu camala ina mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alcraab lnahu xarfun baynu odhanayna rajula ismu la mabniyun cala alfatxi fii maxali nasbin baynu odhanayna fi daari fihi xarfu jarin mabniyun cala sukun la maxala lahu min alcraab lnahu xarfun addaari ismun majruuru bifi wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu cala akhiri lanahu ismun mufradu munsarifun aljaaru walmajruuru fii maxali rafcin khabaru la mayna basidayn icraabteedu waa taataa hore laa rajula nin kaainun kuma sugna fi daari daarta dhexdeeda shuruuddii oo dhan taasi way oofsatay culimay haddaba kaalayo nakiraad haddii ayna gelin oo macrifo ay noqdaan ka waran maxaynu nidhi may nasbinaysaa baynu nidhi mise ma nasbinaysaynu nidhi ma nasbinaysaynu nidhi haddii ay macrifo noqdaan ma nasbinayso tusaale laa muxamadu zaaranii walaa bakrun laa muxammadun zaaranii walaa bakrun shuruuddan u dhignay maxaa jabayada ya culimo de laa iyo ismu isna ku iska xiga waa sax ma ma may soo noq noqotayna miya maxamed baa macrifa saxiix maxamed baa macrifa waan fahnay soo laa muxameda zaaranii walaa bakraha odhani waa ceeb maxaad odhanaysaa laa muxamedun zaaranii walaa bakrun baad odhanaysaa limaada shuruudii baa jabtay macrifay gashay halkii laga doonaya inay nakira gasho laa naafiyat liljinsi baطla camaluha lidukuuliha calى macrifati mabniyu calى sukun la maxala lahu min alcraab lأnahu xarfu muxamadu mubtada marfuucu bilibtidaai wcalaamatu rafci damat ظaahiraة calى akhirihi zarani horaynu usoo craabnay ta soo ma ya waynu soo baranay da culima ta zarani waynu soo baranay de maynaan soo baran waynu soo baranay zara waa ficil maadi nuunku waa nuunulwiqaaya ya-du waa mafcuul aye mayna saxayn mise waa khalad aye faacilkiina maxamed ku noqonaya de laa muxamedun zarani muxamedu muu soo ziyaaran walaa bakron wowga maxaynu odhanana waynu soo barane xarfu cadaf laada maxaynu ka dhignaa ya laa camala laa naafiyatu liljinsi baطla camaluha lidukuuliha calaa macrifa ama waxaad ka odhanaysaa laa zaa'idatun ziida linafyi tawkiidi ziida litawkiidi nafyi baad odhanaysa mibni ala sukun la maxala lahu min alcraab bakrun macطuufu calى muxamed walilmacطuufi xukm lmacطuufi caleyh tabicahu i rafci wacalaamatu rafci damatun daahiratu calaa aakhirihi jumlada zaarani baa khabarkana dhacaysa halkaa maxay naga baxay marka ya macrifo marka ay noqdaan hadday macrifo noqdaan ka warrama hadday macrifo noqdaan laba arrimood baa dhalanaya saa u fahma hadday macrifo noqdaan laba arrimood baa dhalanaya midi waa mida ismigii ka dambeeyey waa la rafcinayaayo mubtadanimaa lagu khabarkii ay qaadan jirtayna mubtadahaasa khabar looga dhigaya waa hal masalo masalada labaada meesha ka dhalanaysaana waxay tahay wawajaba takraaruha in iyadii lasoo celceliyaana waa waajib saxiix wala la markaa eeg nakiratayn ba shardi ahaye hadday macrifatayn gasho maxaa meesha ka dhalanaya laba arimood baa dhalanaya labada arimood waa maxay in la ilqeeyo oo la camal haleeyo oo ismigii ka dambeeyey mubtadanimo lagu rafciyo khabarkii ay qaadan jirtayna mubtada khabar looga dhigo sow mid ma qodobka labaad ee dhalanayaana wuxuu yahy iyadii in la soo celceliya waajib noqonaysa laa muxamedun zaarani walaa bakrun laa zaydun fi daari walaa camrun mayna basidayn waa waajib halkaa in la soo celceliya wa waa waajib markaa eeg laa fi daari rajulu waxaan ujeedaa laa muxamedun ama laa zaydun fi daari walaa camrun labada arrimood waajib noqonaya in ismiga ka dambeeya mubtadanimo lagu rafciyo khabarkii iyadoo ay qaadan jirtayna mubtada khabar looga dhigo mayna basidayn hafahmi wayn kuwa damba soo socda inadhaya eh, hal baynu ka baxnay marka hal shardi baynu ka baxnay o inu waa maxay an yakuna ismuha wa khabaruha nakiratayn hadday macrifatayn noqdaan baynu nidhi laba arrimood baa dhalanaya in ismigii ka dambeeye mubtadinimo lagu rafciyo khabarkii iyadoo ay qaadan jirtayna mubtadaha khabar looga dhigo mayna basidayn ka socda muxuu ku yidhi laqmada intaan ku celiyo iclam waxaad ogaataa anna laa laa tansibu inay nasbin hiya laadu annakiraati sax wala la annakiraata maxaan ohan weyne jamcu lmu'anas asaalim maxaa lagu nasin jiray kasro tansibu inay nasbiso hiya laadaasi an nakiraati nakiraadka inay nasbiso bikayri tanwiinin tanwiin la-aanna ay nasbiso idaa baasharat idaa baasharat marka ay la xidhiidho ayay nasbisaa hiya laadaasi an nakirata nakirada marka ay la baashirto ee ay la xidhiidho ee aan la kala saarin wal xaal bay nakirada la xidhiidhay lam tatakarar ayna soo noqnoqon la laana ayna soo noqnoqon laa lafteeda faacilkii mogta maanta biqasti lafdiha naxu laa rajula fi daari laa rajula nin kaainun ma aha mid ku sugan fi daari daarta dhexdeeda haddaba hal baynu ka jawaabnay halkaaynu ka jawaabnay waa maxay haddii macrifo ay gasho laba arrimood baa dhalanaya labadii arrimood ee dhalanaya waynu tilmaanay waxaad ka warantaan haddii ayna la baasharin haddaba ka warrama haddii ayna la xidhiidhin ila waxa shardiga inay xidhiidho sooma haddii ayna la xidhiidhin markaana laba arimood baa dhalanaya marka ayna la xidhiidhinna laba arimood baa dhalanaya labada arimood oo dhalanaya waxa weeyi waxa waajib noqonaysa ismiga in la rafciyo ismiga in la rafciyaa waajib bay noqonaysaa ismiga iyada ka dambeeya in la rafciyo mubtadinimo lagu rafciyo ayaa waajib noqonaysa in iyadii la soo celceliyaana waajib noqonaysa waa labadii hore soo dhashay labadii xukina hore soo garan maysa labadii unba halkana dhalanaya in ismiga iyada ka dambeeya la rafciyo iyo iyada in la soo celceliyo in ay waajib tahay labada arimood baa dhalanaya hadii la waayo shardigii labaadee ahaa ismigu inuu la xidhiidho oo uu ku daba xigo laada tusaale sheekhu uu tusaaleeye laa fi daari rajulun laa fi daari rajulun hadda maxaa dhacay rajul soo kana kidhaa maxaa la waayey ya mubaasharadii baa la waayey de la iyo rajul maxaa u fi daari baa udhaxaysa oo khabarkiigi soo taqadumeen soo ma maadaama oo shardigii u jabay laba arrimood baa dhalanayo oo waajib noqonaya midi waa mida ismigii awal hore la nisbin jiray rafci waa waajibe talabaad iyadiina soo celceli oo kuma banaano inaad tidhaahdid laa daari rajulun ood iska aamustid qawlka sheekh waa sidaa de saasaynu ka fahmayna illa wuxuna yidhi wawajaba takraaru laayo walam ra'atun wayna tirahda walam ra'atun wayna tir inaad aamustaa kuu banaanaan mayso adoo laadi soo celiyo mooyaane waa waajib haddaba ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay mualifku kolkuu sidaa leeyahay waa laba qowloo nuxaadu ay leeyihiin mid kamida ayuu sheekhu maray barhkood waxay leeyihiin haddii ayna la mubaasharin oo ismigii iyo laadii ayna xidhiidhin waxa waajib noqonaya rafcaha oo waa laisku waafaqsan yaha rafcu inuu waajib yahay laakiin wastuxsina takraaru walaysa biwaajibin takraarka la soo celcelinayo ee sheekhu yidhi waa waajib waa istixsaan wuu wanaagsan yahay ee waajib ma aha ayay yidhahdeen bacdu annaxwiyiin sidaasay yidhahdeen oo waxaad odhan kartaa marka laa fi rajul waa iska aamusi karta haddaad qowlkaa daba laakiin qowlka mualifka haddii aad ku socotid ma aamusi kartid oo wajaba takraarullah baa meesha yaalla soo basiid maa culimo waayo ayuhumaa arjax labadaa qowl sheekheenu wuxuu maray inuu waajib yahay takraarku culimadaa kalena waxay leeyihin istixsaan baa ayaa fiicane labadaa qowl midkee raajixa kalabaadaa raajixa bay leeyihin culimadio istixsaankaa raajixa bay leeyihin ciladuna waa maxay liannahu ashalu wuu ka fudud yahay isagu de wuu ka fudud yahay maadaama uu ka fudud yahay waxa weeyaan naxwaha waxa banaan rukaska in la iska raaco tatabucu rukas baa naxwaha banaan halka ayna fiqiga ka banaanayn tatabucu rukas saxiix walalah de iyado waxa weya masladi waa kala jaraya le waa waxa weya sharciya iyado laakin naxwihii isaga rukaska waa la qaadanaya ta fudud ayaad iyada waxa weeyaan aad qaadan karta marka sida raajixi waxay leeyihin takraarku waa mustaxsan ee waajib ma aha markaa mualifku madhabljumhuur buu maray jumhuur waxay leeyihin waa sida ibnu cuthaymiinna wuxuu maray sheekhii la odhan jiray mubarid iyo sheekhii la odhan jiray ibnu kaysaan buu maray e ka fudud aduu qaado labada madhab ha odhan un buu kuleeyahy sheekhu aljumhuur aljumhuur waayo waxaynu ka hadlaynaa waa naxwi bu i moogta wlkhulfu in kana fakhud bilasali fi naxwi la fi gayrihi fi lafdali horaynu masladaas usoo sheegnay marka halkaana mid baynu haynaa maxaynu haynaa haddii shardigii labaad la waaye ee ahaa mubaasharada laba arrimood baa dhalanaya labada arrimood waa maxay ismigii ka dambeyn jiray in la rafciyo waana waajib in la soo celceliyo laadii oo waajib ah sida mualifkeenu maray jumhuurna saasay mareene tusaale la fi daari rajulu wala mraatun saasaad ohanaysa laa fi daari rajulu wala mraatun saasaad odhanaysa marka maxaynu odhanaynaa laa icraabteed maxaynu odhanaynaa laa naafiyatu liljinsi mulqaatun laa camala laha lilfasli de waa la kala saaray waa la kala tafsiliye soo ma fi xarfu jarin addaari is majruurun bifi waa khabar soo taqadimay rajuluna mubtadi o muahara wowgu waa xarfu cadaf laada taa iyaduna waa mulqaat waa mulqaat iyaduna de waxa weeyaan waa takraar kaa horumbay adkaynaysaa iyaduna imra'atuna waa maxay rajulka iskaga cadfa iyadana ama mubtade ka dhigo khabarkeegina soo qadaro labada jumlo markaasaas ugu cadaf way ku banaan tahay marka haddee shardigii labaad la waayana labada arrimood baa dhalanaya wajaba rafcu wawajaba takraaru la takraarka iska ilaaliya culimada markaa ku dhawaaqaysaan tikraar iyo takraar takraar weeyaan tikraar ma iska ilaaliya kulu masdarin jaءa calىa wasni tafcaali ka tanqaadin fabilfatxi ilaa tilqaaءa watibyaana fabilkasri masder kasta oo ku yimaada tafcaal wasan kasta oo ku yimaada wuxuu ku sugan yahay fatxo ilaa labada aynu sheegni mooyaane tilqaa iyo tibyaan mooyaane labadaa keliya ayaa soo aroray iyagoo la kasrinayo labadana saas waad ku xifdiyaysaan ama intaa wixii ka soo hadhayd ku aragtaan tafcaal tada waad kordhigaysaan markaa tikraar ska odhan iska ilaaliya hajabin luqada takraar baad odhanaysaa iska ilaaliya wuxuu yidhi sheekhu fa in lam tubaashir haddii ayna la baasharin oo ayna la xidhiidhin hiya laadii haa nakirada wajaba waxa waajib ah arafcu rafco ayaa waajib ah wawajaba waxa kale oo waajib ah takraaru laa laa soo celcelinteeduna waa waajib la in la soo celceliyaana waa waajib wadalika tusaale naxwi qawlika la fi daari laa kainun fi daari daarta dhexdeeda kumuu sugnaanin rajulun nin wala mra'atun gabadhina kaainatun iyadna gabadhna kumay sugnaanin waynu helnay shardigaana sooma ma icraabtiisina waan qaadanay waxa weeyaan labada arrimood ee waajibana waynu sheegnay ee ka dhalanaya maxay noo hadhay waxaanu sheegnay nakiratayn baa shardi ahay hadday macrifatayn galaan labada arrimooda ka dhalanaya waxaanu sheegnay inay mubaashara shardi tahay haddee fasli la helo labada arrimooda ka dhalanaya maxay noo yimiday shardigii u dambeeyey ahaa allaa tatakarara soo ma culimay waxaa la helay mubaasharadii waa la helo way xidhiidhan waxa kale oo la helay waxa weeyaan nakirat nakirana wuu noqday ismigii laakiin takraar baa meeshii dhashay oo takraar baa yimiday ka warama markaana see la yeelaya markaana laba arimood baa dhalanaya laba arimood ayaa markaana dhalanaya jawaazu lamrayn laba arimood baa kuu banaanaanaya alicmaalu walilgaau inaad camal siisid oo camalkii ay shaqayn jirtay aad martid ood qaadatid iyo inaad camal gadid labada arimood baa kuu banaanaanaya haddii la helo labadii shardi ee hore laakiin kii saddexaad la waayo halkaasa soconaa dee la socode yana isku dhex wuxuu yidhi sheekhu fain takararat haddii ay soo noqnoqoto hiya laadii jaaza waxaa banaan icmaaluhaa ay icmaalu laa laa in la camal siiyaa banaan wa ilgaauhaa ay wa ilgaau laa laa in la ilgeeyo oo la camal gadaana way banaan tahay labada arrimood baa kuu banaan waa jawaazu amrayn fain shita haddii aad doonto qulta waxaad odhani fi licmaali camalsiinta dhexdeeda laa rajulanin kaainun ma aha mid ku sugan fi daari daarta dhexdeeda wala mra'ata gabadhna kaa'inatun fi daar daarta dhexdeeda mid ku sugan ma aha wain shita haddii aad doontidna qulta waxaad odhani fi lilgaai ilqihii iyo camalgadkii laa rajulu nin kaainun fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna wala mraatun kaainatun fi daari gabadhina kuma sugna waa shardiga saddexaad aynu udhigayna ahaa allaa tatakarara haddee shardigaa la waayo labadii shardi hore waa la helaa dala socda labada shardi maxay ahaayeen nakiranimo ismigii oo nakira ah iyo inay xidhiidhaan soo ma labadiiba waad haysaa kii saddexaad baa daaqada ka baxayo takraar baa dhashay labada arrimood baa imanaya inaad camal siisid iyo inaad camal gedid labaduba way banaan yihiin maxaad ohanaysaa laa rajula fi daari walaa mra'ata waynu soo eraabnay laa naafiyatun liljinsi tacmalu camala ina mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alicraab liannahu xarfun rajula ismu la mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin fiihi xarfu jarin mabniyun cala sukun laa maxala lahu min alcraab liannahu xarfun addaari ismu majruuru bisi calaamatu jarihi kasratu aahiratu cala akhiri lanahu ismu mufradu munsarifu aljaaru wlmajruuru fi maxali rafcin khabaru la walaa alwaaw xarfu cadfin la naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansib isma watarfacu lkhabara minuuc cala sukun la maxala lahu min alicraab imra'ata ismu la mabniyun cala alfatxi fi maxali nasbin wa khabaruhaa maxduufun lidaliili maa qablahu alayh waxa ka horeeya kutusinaya wlamraatu fi daari wtaqdiiru fi daari baad odhanaysi mayna basidayn waa markaynu camal siinay haddaynu camal garnana way fudu tahay deyo laada waxaanu odhanaynaa laa naafiyatun ay laa naafiyatun liljinsi mulqaatu laa camala lahaa liajli takraarta way soo noq noqotay soo maarti rajulu waa mubtada fi daarina waa khabar oo lamraatuna ku cadaf mayna basidayn markaa culimo waxaynu nidhi laada saddex shardi baynu u shardinay shardiga ugu horeeya wuxuu yahay labada inay nakiratan yihiin haddii ay macrifatayn gasho laba arimood baa ka dhalanayo nasbin mayso waxa waajib noqonaya oo dhalanaya waxa weeyaan in la rafciyo ismiga ka dambeeya khabarkii ay khabarnimo u qaadan jirtayna mubtadaha la rafciyo khabar looga dhigo iyo in la soo celceliyo labadaasaa ka dhashay shardiga hore haddii la waayo shardiga labaad hadii la waayo ee mubaasharada ana laba arimood baa dhalanaya in ismigii ka dambeeye la rafciya waajib noqonaysa in iyadii lasoo celceliyaana waajib bay noqonaysa saasuu maalifkeenu maray shardiga saddexaad ee takraarka ah, labadii hore waa la haray lakin kii saddexaad baa la waayey oo takraar baa meeshii yimiday laba arimood baa dhalanaya jawaasu lamrayn icmaal iyo ilgaa laada axkaam fara badan bay leedahay oo culimadu axkaamteeda aad bay u fara badiyaan kutubta daman insha allahu tacala ku gaari doonaa halkaa intaa ah, waaan ah, ku daynana axkaamteeda ismigeeda haddaba ka warrama ismigeedu saddex buu qaybsamaa ismigeeduna saddex buu uqaybsamaa saddexda uu qaybsamaa waa mufrad iyo mudaaf iyo ashabiihu bilmudaaf waa saddexda waa mufrad iyo mudaaf iyo shabiihu bilmudaaf waa saddexda mufrad waxaynu soo dhiganay baab licraab waa kalaynu kusoo marnay baab mubtada wlhabr waxaa kalaynu kusoo marnay macrifada markii aynu soo soconay intaba idinka laynaga yaqaana annakan sadde annaka afraad igu daayade aye kii koowaad muxuu ah laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasma alhamsa soo ma kaasi waa baab licraab haye baabkii baab mubtada wlhabr maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumla calab markaynu soconayna mufrad maxaa la dhadaa maa laysa calamka markaynu soconay maa laysa murakaban waa waxa aan murakab ahayn saddexdaasaynu soo baranay kii afraad baynu soconaa soo ma aragtiin waxaa la idhaahdaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf mudaafna ma aha mudaaf mid shabahayna ma aha baabkan marka la joogo baabla iyo baabmunaada waa isku mid a labada baabna waxaa la ohanaya maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf marka maxaa kuusoo gudagelaya mufradkiia taqaani iyo musanihii iyo jamcu taksiirkii iyo jamcu muanasu saalim iyo jamcu mudakaru saalim iyo kuwaasoo dhan maxay noqonayaan mufrad bay noqonayaan haddaba ismigeedu haddii uu mufrad noqdo sidaynu u icraabaynaa waa inaynu fahamno masalada ismigii haddii uu mufrad noqdo sidaynu u icraabnaa horaynu usoo baranay ismigu haddii uu mufrad yahay maxaa lagu nasbin jiray ismigu haddii uu mufrad yahay maxaa lagu nasbin jiray fatxo fatxadii baa lagu binaynaya wayna saa ufahamtid rajulaha o dhan rajula ismula mansuub calaamatu nasbi fatxatun daahiratuna o dhan war waa markuu mufrad yahay ismiga laadu waa mebni maxaan ku binaynaa wixii lagu nasbin jiray mucrab haddii u ahaan lahaa wixii lagu nasbin jiray ayaad imika ku binaynaysaa saxiix wala la jamcu tagsiirka maxaynu ku nasbin jirnay ya fatxo fatxadii ku bineeya iminka laa rijaalo ood odhanaysa jamcu maana saalim maxaa lagu nasbin jiray kasro laa saalixaati fi daar wayna saa tidhahdin kasradii baad he ku binaynaysaa kasradii baad ku binaynaysaa mabniyun cala kasri baad odhanaysaa de haye musanaa maxaynu ku nasbin jirnay ya ya ya baynu ku nasbin jirnay musanaha mabniy al lya baad ohanaysa imika iska ilaali mabniy al lya baad ohanaysaa jamcu dakr salim maxaynu ku nisbi jirnay imika yadi baad mabniy al lya baad ohanaysaa waan fahnay ila tahay soo ma ya bismi lah insha allah halkan ku faafaafin kar mayne waxyaala culmada sheegsheegana kutudama dib dhiganana laakin waxaan sii kala ogeysiinayaa un aqsaamta ismigeedu uu marayo aqsaamta ismigeedu uu marayo qaabka loo icraabo man hadda sii ogaana insha allah waayahay taasi waa mid marka maadaama oo mufradu noqday mufradkiina aynu nirin ma laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf oo aqsaamtaasi ay kuusoo gudagaleen waxaad ku icraabaysiin ood odhanaysiin wixii lagu icraabi jiray hadii uu mucrab ahaa unbaa lagu binaynayaa wixii lagu icraabi lahaa haddii uu mucrab ahaa lagu nasbin lahaa ayaa lagu binaynaya waad fahamteen maslada bay la tahay ka socda haddii mudaaf yahay ka warrama mudaaf haddii u yahay ya mudaaf haddii u yahay mudaaf hadduu yahay isaga waa la samaynaya fatxa daahira lagu nasbinaya caadi ba isaga icraabaysa laa saaxiba cilmin ama laa aaliba cilmin mamquutun mid cilmi dalbayo cilmi raadinaya mid la noco loo cadhoodo ma haye isaga caadigood icraabaysa saxiix wala la waxaa ku yimiday ashabiihu bimudaaf shabiih bimudaaf tacriifu iska leya kutubta dambaynu ku gaari doonaa ma itasala bihi shay min tamaami macnahu bay dhahdaan culimadu ama اtasala bihi shayءu min tamaami macnaahu waa waxa uu la xidhiidhsaday shay macnihiisa dhamaystiraya oo sida mudaafku uu ugu baahan yahay mudaaf ilayhiga eeg sida mudaafku uu ugu baahan yahay mudaaf ilayhiga ayuu shabiih bilmudaafkuna ugu baahanaya waxa la xidhiidhaya macnihiisa dhamaystiraya marka culimadu ilaa saddex dhinac ayay iskaga shabahaan ilaa saddex dhinac ayay iskaga shabahaan mudaafka iyo ashabiih bilmudaaf baa la yidhi ilaa saddex dhinac bay iskaga shabahaan saddexdaa dhinaca iskaga shabayan insha alla waynu gaari doonaaye kutubta damaan ku gaari doonaa insha alla laakin sii xasuusnaada unde hadduu shabiih bilmudaaf noqdana waaad ku isna isna waad nasbinaysa waad nasbinaysa waxaad ohanaysaa laa mustaqiiman xaaluhu bayna annaas laa mustaqiiman xaaluhu bayna annaas mustaqiima wa ism llah mansuub calaamatu nasbi fatxatun dhaahiratu calaa akhiri xaaluhuda mustaqiim baa rafcinayo ismu faacil insha alla sarfigeenu ku baran doonaaye oo faacil buu yaallaa khabarkiina waa bayn ile bayn waa darafe darafkaasaa ku tacalluqaya marka maxaynu baranay ismigii ila saddex baynu uqaybinay mufradun mudaafun ashabiihu bilmudaaf haddii uu mufrad yahay waxa lagu binaynaya wixii lagu nasbin jiray soo saxiix ma hadi uu mudaaf noqdo waa la nasbinayaa haddii uu mudaaf noqde waxaa lagu nasbinayaa fatxa ayaa lagu nasbinayaa ama de wixii naayib ka noqon jira waad garanaysaa ama wixii naayib ka noqon jiray haddii shabih bilmudaaf uu yahayna fatxa lagu nasbinaya ama fatxa wixii naaib ka noqon jiray marka baabullah khulaasadiisa intaasaynu insha allahu tacala aynu kaga bixi doonaa inta ka faahfaahsana kutubta dambe aynu ugu gaari doona insha allahu taala marka laba masale keliya ayuu ka waramay baabkana waa dikru camalillaah la camalka ay qabanayso oo la sheegay iyo dikru shuruudi icmaalillaah laa camalka ay qabanayso aynu sheegnay shuruuda ay ku qabanayso imise masle aynu haysanay imse toddobiyo toddobiyo afartan labadaa ugeeya afartan iyo sagaal masala kitaabki jrm sii marnaa culm kitaabku wuu dhowdhowya sooma afartan iyo sagaal baynu maranaa ilahaasaan ku wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu iley